bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alihi wasaxbi waalih ama bacd waxaan filayaa sanadka saddexaad baan joognay asanatu ahaaliatu min alhijra sanadkii saddexaad ee uu soo galay nabiga calayh salaatu wasalaam iyo dadkii la socday madiina bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii waxyaabihii dhacay wa fiiha sanadka gudihiisa intii lagu jiray saddexaad bishii muxaram ilaa dilxija intii udhexaysay alaaata cashara xadaan saddex-iyo toban arimood baa dhacay intaasuu ka soo qaatay laakiin dhacdooyinku intaaba ay ka badnaayeen fi lmuxaram bishii muxaram ee sanadkaba ugu horeysay oo min haadihi sanati sanadka saddexaadihi waxaa dhacday waqacat qaswatu najdin duulaankii nabigu uu ku qaaday dhulka buuralayda ee kore najdi la yidhaahdo marka madiino la joogo najdigu dhinaca bari bay xigtaa waa dhinaca ciraaq marka loo socdo waa dhulkan magaaladan caasimadda sacuudiga ee riyaad iyo gobolladan qasiim iyo la ysku yidhaahdo wey halkaasuu nabigu dagaal u aaday ciidan isagu hogaamiyey cinda maain meel oo biyo laga cabay ahayd yuqaalu la yidhaahdaa duu amar magacaasa la dhihi jiray hadda uu iska baabaay sababtu waxay ahayd nabiga waxaa soo gaadhay xog iyo war wuxuu helay ah laba qabiil oo haclaba iyo muxaarib la dhihi jiray inay halkaa isku urursanayaan oy ciidan ururinayaan oo madiina inay kusoo duulaan ay rabaan marka intaanu ciidankaa soo duulinaysan dhammaystirmin in la kala caydhiyo ayuu nabigu u tegay sala allahu calayh alih wasalam ilaa afar boqol iyo konton baa la socday ciidan ah markay maqleen dee waagaas telefoon iyo wax lagu kala warhela ma jirine ciidan xoog badan oo diyaarsan oo soo galay bay maqleen deegaankoodii iyagoo meel isku urursanaya waa la kala cararay marka nin waliba nafoorad bay kugu aamintaa baa ka dhacday nin buura u carara nin togaga raaca nin xoolihiisii xoolihiisii carruurtii baa lala qaxay qax badan baa ku dhacay nabigu calayh salaatu wasalaam markuu madiine ka baxayna wuxuu reebay cumaan ibnu cafaan oo yidhi maamulka magaalada adaasii hayn adaan ku ogaylen magaaladaoo bannaan oon cidna kala dambaynaya maamul lahayn nabigu kama tegi jiray sal slam markuu baxayo cid buu madax uga dhigi jiray dadka ka hadhaya marka kala carareen wax dagaalana ma dhicin is-abaabulkii iyo ciidankii la urursanayay iyo madiine aan soo birilaqaysan oon soo boobnadiina halkaasay ku dhammaatay marar badan buu saa nabigu bixi jiray sal slam laba waa fii rabiici lawal bishii muxaram hadday dhammaato safar dheer baa la galay bishii safar waa layska nastay bishii rabiiculawal ama bishii mawlid oo min haadihi sana marka la gaadhay baa qutila la dilay kacb ibnu lashraf al bi amri biamri rasuulilahi sal slm nabigaana amar ku bixiyey in la dilay ninkaas ninkani wuxuu ahaa nin yuhuuda asalkiisuna carab ka soo jeeday laakiin diin ahaan yuhuuda ragga odayaasha ee laga dambeeya ee maalqabeennadu ahaa nin gabayaab oo aftahanana uu ahaa wuxuu ka shaqaynayey nimankii quraysh ahaa ee beder ku jabay dagaalka ay uxud soo qaadi doonaan dhowr jeer buu maka u safray abaabul buu galay gabayo badan buu tiriyey xoolo badan buu bixinayay madiine iyo agagaarkeeduu ciidan ku diyaarinayay qoladaa markay yimaadaan dagaalka dhinaca ka gala si arrintaa loo banjariyo isagii xubin madaxa ka ahaa ee abaabulayey ayaa nabigu wuxuu yidhi man likacbi bin ashraf yaa loo diraa kacab nin la yidhahda maxamed ibni maslama gacanta taago yidhi aniga rasuulka ilaahayow aniga anaa wax ka qabanaya ninku waa nin meel weyn degan derbiye waaweyn baa ku wareegsan ciidamo waardiyaha u jooga waa la ilaaliyaa guryihiisa uu ku jirana dee albaab kastaba furayaal buleh leeyahay in loo tago si laysaga dhici karoo dhuumaala looguma dhici kara wakhtigaana dee guriga wax lagu xidhoo qarxiyo ma jiro ninka gacan in loola tago wey inaad gacan ula tegayso derbi weyn ka sokeeyo waardi ka sokeeyo gurigiisa markuu galo afar shan ilbaab sii xidhanaya dee markaa u tagta waardigii iyo dadkii waa lasoo wada kici dee waa gacan isula tag way adag tahay maxamed ibni maslamaya isagu naas bay wada nuugeen islaan reer wada nuujisay wuu garanaya <laughs> marxalada ka horeysa anagta wuxuu rasuulka ilaahayow xaaladda ninkaa ku xeelan waad og tahaye inaan waxyaabaha qaarkood ku hadhadlo in la ii fasaxaan rabaa fasaxan tahay bal wax rabta u cidiray wuxuu yidhi war nin ku aragnaan rabnaayo xilli yar kulul baa jirto xoolihiina waa naga yar dhammaadeen ninkan maxamedana wuxuu noo yar ballanqaadayey waxba waa isa soo tari la'yahay waxbaan kaa rabnaa iyo raashine wuxuu yidhi raashin waa idinsiine horta waa ku soo kumaydaan daalin buu yidhi haa <laughs> ka badan idinkaa ku daali doonoo ku daba dhiman doonuu yidhi wuxuu yidhi hadda rag waaweynoo wax bilaabay baan nahae ilaa meeshay ku dhammaataan aragna iskama hadhi karno waa ceebe bal adugu raashinka nasiib wuxuu yidhi waa idinsiin laakiin caruur iyo haween baa damaanad iigu keenaysaan oo garanti iigu keenaysaan wuxuu yidhi waxaas waa ceebe ilmahan kugu keena garanti cimrigii intuu nool yahay waa lagu caayoo ka hadhi mayse wax kalana dheh maxaad ii keenaysaan hub baan kuu keenaynaa si hubka lagu soo geriyaa la rabaa muu jeedaa wuxuu yidhi yaga baan kuu keenaynaa waa yahay buu yidhi habeenkii dambe xilli habeennimaa loo yimid isagoo guriga galay oo seexday dadkuna la yar kala seexday waxaa la yidhi warwa ayuu yidhi waa maxamed ibni maslama buu yidhi wuu soo labistay kacab xaaskiisii waxay tiri kacabow waana xilli habeena hadalkaan maqlayana hadal nabad u yimid uma ekee meel dhiig ka daadanayaa muuqateen baa iska joogta wuxuu yidhi nin raga haddii loo yeedho ma gabbado waa soo baxaye markii la isa salaamay waa la soo tashado waxaa la yidhi kacab maxamed isagu aan qabane ninka si fiican markaan u qabteen madaxa idiin baaqo kala jara layidhi gebigiisaba waa markii laabta la isgeliyey wuxuu yidhi waraar kacbow wax ah, aad u kaa soo carfaye markaasuu yidhi waa saxaa markaasuu yidhi mar kale aan sanka ka buuxsado waxa ka soo carfaya si kale ku heli maayo haye buu yidhi si fiican buu qabtay marka qoortuu geliye dhab siiyeyba wareeyebu yidhi jagaf waa la kala jaray ninki waa iska tegey ninkii saasuu ku dhintay xilli uu faantamayo bay sidaa ku dhacday abaabulkii gudaha iyo wuxuu wadoo dhanna waa kala fakaday rag badanoo wax wadayna nin walba waa cabsado wuxuu yidhi adigana halkuu kacab maray baad mari laba qofna isma weydiinin dadun calacalacalay meelaha maahane wa fii rabiici lwal isla bisha aydan mawliid min hadii sana ka buu caqada guursaday cumaan ibnu cafaan calaa ummi kalhuumin binti rasuuli sal markay ruqiyo ka dhimatay walaasheedoo nabigu dhala ummu kalhuumaa la siiyey oo meesha asalka xiskiisanku dadku haday isku wanaagsanaadaan oo ninka gabadi ka dhimata gabar kale in la siiya halkaas ka soo jeedaa dhaqan soomaaliya keliya maaha xiskiisan baa loo siiye bacda wafaati ukhtihaa ruqiya walaashaad ruqiya markay dhimatay kadib wa banaa biha wuxuuna la aqalgalay oo xilay way kala dambeeyeen meherka iyo aqalgalkuy fii jumaad alaakhira bishii jumaad alaakhira ahayd hadda rabiic awal baa lagu jiraa rabiic aani baa ka soo wareegtay bil kadibna waa dhistay wa fii rabiici alaakhir bishii rabiicul aakhir ee mawlid ka dambaysay oo min haadihi sanadka ka ah, bay waqacad dhacday aswat lfurc meesha la yidhaahdo oo min baxraan deegaanka baxraan la yidhahda ka wuxuu saa u leeyahay saddex meeloodoo furc la yidhahdaa jasiiradda ku taalla tani waxaa weeyaan buui aagga baxraan la yidhahda midda ku taalle labadii kale maaha iyadu taqriiban magaalada madiina ee xagga maka ka soo jirtaa boqol iyo qiyaastii dhulu jira haddana jidka maka iyo madiina markaad marayso waadil furc si ay ku qoran tahay tabeelooyinka waad arkaysaa nabigu alai slam ilaa saddex boqoloo ciidan uu watay markuu meeshaa soo aadayay reer bani sulaym qola la yidhaahdo oo iyagana is-uruursi wadaan la yidhi ayuu nabigu soo aaday war bay heleen in lagu soo dhow yaho lagu soo maqan yahay duurkay u carareen wax dagaala ah ma dhicin nabiguna waa iska laabtay sala allahu aleh ali wasalam wa fii jumaada alaakhira jumaad aluula baa la nastay jumaada aakhiradii ka dambaysay min hadii sanati ka ah, bay kaanad ahayd sariyatu zayd bni xaaria ila alqarada meesha dheeraa loo diray dadka ciidamada yaryarka inta loo dhiiba la diro intaan arki doonoma soo maray qofka ugu badan waa zayd bni xaaria ee ciidanka hogaaminaya waxaa dhici karta saddex bilood saddex meelood in loo diro tan markuu kasoo istaago in meel hebla la yidhaahdo tan markuu kasoo istaago in la yidhahdo ciidan qaada meel hebla wuxuu ku fiicnaa maalintiina inuu gabado habeenkiina socdo qababka dagaalkae fudud ee ku dhufoo ka dhaqaaqda ama keliis ku qabaduu ku fiicnaa faanimuu waxay soo haniimaysteenoo soo heleen ciiran geel iyo wamaalan xooroo liqurayshin ay lahayd sababteeduna waxay ahayd safar reer maka ah oo dhinacii shaam ka timid oo duqi abu sufyaana ah uu hogaaminayo oo xoolo badan wadata oo weliba fidlo badan oo ninkii safaan ibni umaya ee cumayr soo diri jiray uu leeyahay ku jirto baa nabigu warkeeda helay xogteeda helay xogtii markuu helay ciidan fudud iyagu aad uma hubaysno ma badne si fudud ku dhaqaaqa si fududna meel walba ku gaari kara baa la diray zayd ibni xaaria la diray xaggiibuu tegey markay meeshii tageen way carareen xoolihiina waa laga cararay waxay qabteen nin furaat ibn xayaan la yidhaahdo wuxuu yidhi ma garanaya meelay jiraan waxoogay saddex xulood baa lagu dhuftay in abu sufyaan soo dirsadoo yidhi maxamed iyo dadkiisii wax meelaha maraya iga soo indhaydhe oo jaajuus yahay buu sheegay wuxuu yidhi waan idintusi meeshay joogaane ballan ii qaadaan ani inaad nabadgelinaysaan waa ballan baa la yidhi waa lagu waa uu kaxeeyey nimankii uu sahanka ugu maqnaa isagoo ciida watu soo geliyey figix baa la kala siiyey xoolihii baa lasoo daldashay wixii xoola nool iyo lacag iyo hanti la watay ilan quraysh waa dadkii xoolahan muslimiintii soo qaxay xoolahooda iyada haysata soo maaha waxoogay sahaya laga soo helayo halkaas lagaga soo noqday wa fii shacbaana min hadihi sana markay ahayd baa tasawaja rasuulku guursaday sal l slam xafsata binti cumara radi allahu canha waardaaha ummulmuminiin xafsa oo cumaru dhalay wa fii ramadaana min hadii sana bishii xigtee ramadaan baa tasawaja guursaday rasuulku sal slam zaynab binti khusaym oo qof weyn ahayd umulmasaakiin baa jiray masaakiintii aad u quudin jirtay gebigeedaba saddex bilood bay xilligaa kadib noolayn wayna geeriyootay allah naxariisto qaarna waxay u badan waxay gaadhsiiyaan sideed bilood bay sii noolayd laba bilood bay noolayd saddex bilood baa loo badan marka laba biloodna qaar baa yidhi qaarna sideed bilood bay yidhaahdeen aduu wax sanad ka yar ama bilo gudahoodaba dee baa timid oo way dhimatay umu mumin radi allahu wa fii ramadaana min hadihi sana bisha ramadaan oo isla sanadkiia yaa welidalxasan bnu caliyin radi allahu canhum abu xasan dhashay oo faatima binti rasuulilah iyo caliy abi aalib ay isu dhaleen wa fii shawaala min hadihi sana bay waqacad dhacday ghaswatu uxudin dagaalkii uxud ee muslimiinta dhibka badan uu soo gaaray nimankii beder la laayay muddo sanad ah bay diyaargarow ciidan ku jireen iyo hub uruursi iyo sahay uruursi iyo hogayo bay iyo aarsan waayo dadka iyagii beder lagu laayay duulaankii ay uxud ku soo duuleen dee haddaad madiino tagtaan shuhadadii uxud meeshay ku aadsan yihin hadaba magaalada bartankeeda buurta dhinaceeda agge lagu dagaalamay ilaa hadda astaamihii way muuqdaanoo way ku yaalaan muslimiinta dhib badan baa soo gaaray xamsata bni cabdilmualib maalinka la dili doono weeye nabiga maalinka wejiga laga dakray weeye nabiga ilig baa laga jabiyey dhib badan baa muslimiinta soo gaaray ciidamo uu difaac gadaal u dhigay oo difaacii intay dheheen muslimiinta adkaada ee xoolaha dadka la booba ka soo tegay baa sababtay oo qisada uxdida taariikhda badan ee taqaanaan way xanuunka badan laakiin carabigu markaa waxay u qaadatay mar hadii uxud muslimiinta dhib badan iyo dagaalba lagu soo qaaday rag badanna dhinteen rag badanna dhaawacmeen inay jilceen muslimiintu waxaa ka dambayn doona dagaalo yaryar oo qabaa'ilkii baadiyaho badano qolo walba ay leedahay war kuwii way jabeen aan timirta soo bililiqaysanno ay leedahoo fara badan yar xoog leedahay guulaha dhowr gaadhana waa lagaa yar cabsan markii waxoogay dhowr dagaalaad ku jabtana nin walba ku daliilaysanoo wuxuu le wallahi kan waa jilcaye adna dabada kasii haraati dagaalo badan baa dhici doonoo ka dambeeya wa fi lyowmi taali maalinkii uxud maalinkii ku xigay liqaswati uxud ku xigay kharaja almuslimuuna waxay baxeen liqaswati xamraa alasad xamraa alasad waa meel madiine ka yar baxsan nimankii quraysh ahaa mala laalay markii ay dagaalkii ka gadoomeen bay degeen xamraa lasad meel la yiraahdo habeenkii markii la baryey nabigu war wuxuu helay ah inay quraysh tashatoy tiri war nimankii gacan adagna waan gaadhsiinay mana aynan soo gebagabaynin way way rafaadsan yihiinoo mayd aas mayd la aaso iyo dhaawac la daweeyey ku jiraanoo tabar badan ma hayaane intaynu ku rogaal celinno aan guryahooda ugu tagnay nimanka taa markuu nabigu maqlay yuu yidhi waan ka daba tegaynaa nimankii dadkii shalay dagaalka galay qof aan ahaynna ima raaci karo qolo munaafiqiin oo uxud dhexda ka noqotay baa la iska reebayay laga yaabana intay ciidanku dhex gabadaan hadhow ciidanka haddana inay kala jabiyaan oy niyad jabiyaan ciidan buu urursaday nin soo maray islaamay laakiin quraysha inay islaamkiisu ogeyn wuxuu yidhi waayi kane maxaan qaban karaa wuxuu yidhi adiga nabigu islaamkaaga lama ogee intaad ka daba tagto si cabsi iyo khalkhal kusii abuur iyaga nimankaasun intaad sii cabsiin kartae qoreysheed niyad jabin karta sii niyad jabi adiga keligaa dagaal waxba noo qaban maysa ninka waa iska socday qoladii oo meel fadhida oo tashanaysa qaarna leeyihiin wareedhe gacan saraan lahayn dagaalku waa dagaaloo guusha haddaan noqonin in laynaga laga yaabaa ee guusha aan la galbano iyo war maye nimankaan soo raacinnoon haweenkii carruurta soo kaxaysanno buu ninkan oo socda ku baxay nin odayoo la yaqaanana waa ahaa inuu islaamayna ma yooga waxa li wareeya waran ka waran madiina wuxuu hi nimayaho arrintaasaan isku haynaaye war nimayaho guul baad joogtaane iska guuro iska noqdo yiri maxaa dhacay maxamed intii ka hadheen dagaalka gelinna way cadhaysnaayeen intii kalena waxay isku dhaarsadeen ama dhimasho ama guul wayba soo socdaanba idinku noqoshaad ka hadlaysaane waaba kuwanba u malayn maayo hadda intaan fadhino inay nagu qabtaan dagaalkaa laga yaabaa iyagoo isa soo dhaarsaday nimankii shalay saada u dagaalamay waxunbaa si ka noqdee iyagoo isdhaarsado dhimasho usoo diyaari wada duub cas qabay soo socdaan hadalkii intaa intuu yii wuxuu yidhi ani soo gaari maayo meeshane safar baanaho ciidankiina lama socone ani halkan dagaalkay u qabsan maaye taladaydii wataasuu yidhi macasalaama uskasi dhaqaaqay qoladii lahayd guul baan joognaa iska galbana xoog badatay marka ciidanki waa rartay nabigu xamraal asad buu yimid way maleen way hubsadeen inuu soo socdo ciidan soo wato makay sii aadeen waa sii carareen keliya ujeedadu dagaal looma soconi muslimiinte inayna soo noqon baa la rabay inay soo noqdaan baa laga baqay kadib wuxuu yidhi wa fii haadihi sanati isla sanadkaas yutazawaja guursaday rasuulka sal slam bizaynab binti jaxshin buu guursaday bimr radi allahu canha bimri illaahi tabaaraka wa tacaala suurat laxzaab tii lagu sheegay wey falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha likay laa yakuuna cala lmu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaaihim idaa qadow minhuna watara wa kaana amrullahi mafcuula wa fii uu nabigu la aqalgalay arooska zaynabo uu ku ahaa yay nasalad soo degtay aayat lxijaabi ka hor xijaabku waajib ma ahayn maalinkaasay aayatulxijaabi ay soo degtay wa fii hadihi sanati isla sanadkaasu nasala soo degay taxriimu lkhamri khamrada xaaraantinimayntii ugu dambeeyey suuratlmaa fajtanibuhu fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun sanadkaas ayaana khamrada la xaaraantinimeeyey intii hore in yar in yar markii hore waxaa la yidhi tatakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan waa maandooriyo ma fiicna cabitaan aad waxoogay ku nafistaan oo murugada iyo walwalkii walbaharka isku dhaafisanna waaye markii labaadna waxaa la yidhi yasaluunaka an alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa waxna way ka faa'iidaan dadku dhibna waylada laakiin dhibkeedaa ka badan mar saddexaad baa tallaabo la soo qaado yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna layidhi markay soo dhow u dhowaanina dee shantii way isa saaran yihiin duur haddaad soo dhow ha cabbi weye salaadaa soo dhowe casarkii haddaad cabtay maqhribkii waa soo dhow ha cabbi weye maqhribkii baa dhowe maqhribkii haddaad cabtay ceshihii waa kan maxaa la soo reebay cishaha kadib ilaa salaada subax waqti dheer baa ku jira salaada subax iyo duhurkana waqti dheer baa ku jira intii badnayd wakhtiga waa la soo joojiyey waa lala yar qabsaday in muddo laga go hore sida shaaha loo cabi jirayo shaaha joojiliin bay ahayd dambana fajtanibuuhu baa layidhi inama alkhamru waalmaysiru walansaabu wlslaamu rijsu min camali shayaani fajtanibuuhu baa layidhi asana raabicati min alhijra sanadkii afraad sanadkii saddexaad halkaasuu ku dhammaaday sanadkii afraad baa bilowday wifiha aaaa cashara xadaan isagana saddex iyo toban dhacdo ayaa dhacay oon soo qaadaynaa buuhi musanifku bishii u ka bilowa fi lmuxaram bishii muxaram ee sanadka ugu horraysa min hadii sana ka kaanat sariyatu abi salama abu salama ciidanu hogaaminayey ee la diray buu ahaa ilaa boqol bay ciidanka ahaayeen boqol iyo konton saxaabada baa abu salama madax looga dhigay waxaana loo diray ilaa tulayxata alasadi reer bani asad qolo la yidhaahdo laba ninoo walaalo ah qoyskii odayaasha u ahaa durayxata ibni khuwaylidin iyo salamata bni khuwaylidin al asadi baa la dhihi jiray iyagaa odayaal reerka u ahaa dagaalkii uxud iyo muslimiinta dhibka gaadhay markay maqleen ee waxay dhaheen qoladii way jabeene intaanu tolka iyo ciidan uruurinno aynu soo bililiqaysanna baaqiga iyo haraaga madiina ku soo hadhay ciidan uruursi bay galeen iyo tolkooda iyo qabaa'ilka kale wixii ka soo raacaya reer bani asada inay isku ururiyaan intaynan ciidanka la ururinayaba xoogaysanin buu nabigu boqol nin oo degdega u diray iyagoo dee sheekadu sheekunbay ahaydoo dadku waa baadiyo xooladhaqataa ciidan xero ku xaraysan oo joogi ma jiro waa laysu iman maalintii waa la ballami waa laystirin haddana xoolaha lala kala galbanoo ciidan meel lagu biilaya ma jiro iyagoo ciidankii la qorayo laleeyahay maalin baa la ballamayo inta laysu yimaada la bixi doonaa nin wixii soo qaadan oo xoolihii iyo ceelashii layska cabayo unbaa ciidan boqol konton oo degdega duldegay oo dagaal kusoo talagalooo hubaysano dhibasho diyaaro ah. firxad baa la kala firxaday deen duurka loo kala cararay markii duurka loo kala cararay xoolo faanima xoolo badan buu ka soo helay wa asara maxaabiisna waa ka soo qabtay firxadkii wixii meelaha laga helayna gacantaa lagu soo dhigay markii uu soo helayna ai iyo geel iyo wax walbuu soo helo iyagoo nabadoon dagaal gelin bay madiina kusoo laabteen qolyihii is urursanayeyna waxaa la yidhi war nimankan mana dhoweyn meeshu wax laba boqoloo kilomitr dhanbay jireen nimanka laba boqoloo kilomitr intay dad ku weerareen kala caydhiyee xoolihiy dadba ka kaxaystay qabaa'ilka agagaarkaa qabaa'il badan baa cabsan walahi ma jabin nimanka xoog iyo awood badan baa ku dhimane ninks dhaqdhaqaajiyo cashir baa la siin tuleyxat alasadi wuu islaamay markii dambe kadib markuu nabigu dhintay nabinimuu sheegtay nabi baan ahay islaam nabinimo sheegatay oo sajaax la dhihi jiray bay isguursadeen labadii nabi baa isguursaday <laughs> ilaa akhirkii qiso badan bay leedahayo markii dambana hadana qasab baa lagu soo qabtayoo waagii dambuu fiicnaado si fiican u islaamoo towbad keenay dagaaladii jihaadka iyo furimaha dadkii kaalinta badan ka qaatay buuha <clears throat> wa fi lmuxarami aydan min sana isla bishii koowaad ee sanadkan bacaa rasuulku wuxuu diray sal slam cabdulaahi bni unaysin buu diray ilaa khaalid bni sufyaan alhudali faqatala khaalidan buu soo dilay wacaada saaliman nabadna waa ku soo laabtay khaalidna wuxuu ahaa maka korkeeda carafa buu deganaa qabiilkii hudeyl iyo abaabul buu bilaabay oo wuxuu yidhi anigaa inta baaqiga baaqigee ee madiine ku hadheena isa soo raacin halkaasuu ciidan abaabul ka bilaabay cabdulaahi bni unaysna raggaa sida qarsan soo dilka aad quraysh caanka ugu abu ahaa mar hore oo rag loo diree makaba intii la arkay ka fashilantay ninkana loo diray waxaa la yidhi ninkii ciidan abaabul buu ku jiraa weli ciidan uma ururin ninkaasi shawshiisa soo afjar baa soo kala tuur waa tegey ninkii oo galab ari la jooga buu u tegey adhigiisii mayracanayo gabdhahi wiilashiisiiyana la joogaan wuxuu yidhi muunan wejigiisa aqoonin marka war ma khaalid ibni sufyaan idhudaliba kaasuu yidhi ha adu kumaad ahayd anuu nin carbeed oo ciidankaad maxamed u uruurinaysa maqlay oo sidaas kugu yimid baan ahay buu yidhi haa aniga weeye waana uruurinayaa buu ciidanka isagu wuxuu qaatay dadkii isqorayay ciidankee lahaa anna waan raaci ciidanka hallayso hallay qoro cabbaar buu sheekeeyey dee nin cusubood isaqooninoo hadda aad u timid dee baadiyaheenni marka laysasalaamo waxaa la dhihi jira wax dareena ma ogin baa la dhihi laysuma soo dhawaan jirin xaggaa la kala istaagi jira qofkan dee garan maysa wuxuu socda laftiisa nabad ma la sheegay haddii laydinka helo saasaa isku salaami jiray annaga nabadoodi xagga ayago idinka haddii nabad laydinka helo wey ilaa cabbaar layswaraystooo la ysgartoo kumaad ahayd yaad ahayd reer hebel oo yaad ka ahaydeen reer hebel oo yaad ka sii ahayd reer hebel odinaa ayaa tahay dadka waa laysiiqayna waa tirsanaaye aabbaha iyo reerkiinni ilaa la garto dadku hoos laysugu soo dhowaan maayo waagaa dee seef iyo tooriyaa laysku dilayay xabadda duurkaa inta laguu galo raganimadii geesinimadii way dhimatay mogta ninunbaaba intuu guryaha gadaashooti iyo magaalada dhinaca kale iska istaago buuba dadkiina ka dhigi isagoo wax bidhaatiisa arkayba jirin waagaa ma ahaan jirin dee toori gacan lagu wato iska kay celi ahaan jirtay magaasay geesinimadi iyo raganimadu ay lahayd hadda laakiin cali baa laga sheegaa markii horreysay xabad dhacdo wakhtigii cali bay ahayd bay yidhahdaan wuxuu yidhi hadday geesinimo baabaaday geesiyaa ragga fooda gelin bay ahayde nin feel fog joogoo qac inta wax ka siiya wax dilaya fuliga xataa waa samayn karaa buui lakiin waxaan aragnay fuligii laftiisu waa herar iyo leefalle waan xabadda baridi karin maarta markuu bahasha qabaydaa bac afka ka dhihi xafadda dhexdeedmoodi marka marka ninkii wuxuu yidhi halkaad ururinaysi ciidankaasaan maqlay arrintaa darteed baa kugu yimid waayahay buuy soo dhowow cabaar baa la biyo cabayo waa la sheekaystayo markuuu xoogay ishalmaamay ees isdhigtay ee ninkan inuu ka cabsanayaba iska halmaamay buu qabtayoo qalaf intuu kala gooyu iska noqday habeen buu sii guurayay habeen buu soconayay wa fii safar waqtiga waa kaan idiin soo sheegayo way jabeen qoladiiyo nin walba ciidan ururso wax soo bilila qaysuuleh afarta gees waa cashir in la wada siiya marka ninkii isdhaqaajiya waxbaan ururin yidhaahda gurigiisaan ugu tagaynaa in la yidhahda wa fii safar min hadihi sana bay kaanat ahayd sariyatu rajiic wa fii safar aydan min hadihi sana kaanat sariyatu bi'ri macuuna labadaa dhacdo laba dhacdoo xanuun badan bay ahaayeen laba dhacdoo muslimiinta dhib badan soo gaarayna way ahaayeen sariyat rajiic qoladii uu khaalid ibni sufyaan alhudali ka dhashay bay ahaayeen qoys hoosoo la yidhahdaa bani laxyaan bay ahaayeen laakiin waa laga goyn doonaa qoladaasi dad nabigu uu diray calayhi salaatu wasalaam oo ilaa toddoba ahaa oo meel loo diray bay ka war heleen ciidan ilaa boqolay u diyaarsadeen jidkay u galeen way u kaadiyeen ilaa ay gudbeen hareerahay ka istaageen way la sugeen ilaa ay seexdeen habeennimo markay seexdeen bay afarta dhinac ka istaageen raggii inna waa laayeen laba ninoo maxaabiisana way qabteen labada ninee maxaabiista la qabtay nin waxaa ku jira la yidhaahdaa khubayb ibnu cadiyin alansaari dagaalkii beder raggii raggii aad gacanta uga geystay buu ka mid ahaa ee muslimiinta ahaa qoladii reer makaa maqlay qolyo uu aabahood beder ku dilay baa iibsaday khubayb aabbahood si ugu dilaan waa kadib qisada dheeree ninka la dili doono marka la dilayay yidhi wakhti yaray siiyaan laba ragcadood tukado ee tukadee yidhi walastu ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi jambin kaana lilaahi masracii wadalika fii daati lilaahi wain yasha yubaarik fii awsaali shilwi mumazaci hadalkaa ninka yidhi wey aad buu xanuunsaday sal ly slam raggaas rag ahaayeen ilaa toddoba ah baa ku tegay meeshaas isla bisha biiri macuuna iyadana qolyo ricil iyo dakwaan la yidhaahdo baa toddobaatan xufaadulqur'aana laaye toddobaatanka weliba dee dagaal iyo raganimo kumaynan laynine waxay rabeen muslimiinta inay wax ka laayaan intay yimaadeen bay yidhaahdeen odayaashoodii nabi maxamedow waan islaamnay wax qur-aankana baro oo diintana baraan u baahannahay qabiil weyn oo farabadanna badanna waan nahay inaad rag badan ugu dartaan rabnaa rag quraa la dhihi jiray oo ilaa toddobaatameeye ah buu nabigu raaciyey sal ly salam markay reerahoodii tageen bay raggii wada xidhxidheen oy laayeen ricl iyo dakwaan waagtuu nabigu mudduu qunuudayuu habaarayay iyagana aakhirkii waa laga goyn doonaa aakhirkii iyagana way iman doontaayo dakana kugu maqan waaye marka waxaa la iswada leeyahay nin walow qoladan gacan ku yeela baabi'intooda aniguba waa kaanta gacantaa ka geystay dheh markii khayraadka madiina la qaybsan doono wa fii hadihi sana isla sanadkaasay kaanad ahayd sariyatu camr bni umayat adamri liqatli abi sufyaan makaa loo diray ninkaas abu sufyaan baa nin soo diray markii hore abu sufyaan nin buu soo diray nabiga inuu dilay sal l slm soo dil ku yidhi ninkii waa la qabtay kadibna wuu islaamay nabigaa u sheegoo yidhi abu sufyaan baa ku soo diray saay soo yeelo maxamed soo dir ku yidhi sow sidii ninkii hore cumayr ibni wahab aljumaxi isna waa islaamay marka abuu sufyaan in la cabsiiyaa la raboo la tuso qof la ysu soo dirayo si qarsoon laysu dilayo cid walbaa lagu samayn karaa camr ibni umayata damri baa maka loo diray waa la arkay marka habeenimu galay qof baa arkay waryaadaay war ka baxaay war isjiraay war camri bni umayaan arkay oo rag baa maqan caawe nin walow is ilaali buu nin baa dhawaaqay oo qayliyey kadib wuu iska soo laabtay qoraysh ogaatay in abuu sufyaan loo socdoo la rabay in qalaf lagaga siiyo haddii idinkuba rag barbar soo dirtaan wax soo dildhahdaan annaga waa soo diri karnaa mogtahay qofcid bay mamnuuc ka tahay wa fii rabiici lwal min hadihi sana bishii mawlid marka la gaaray hadarat waxaa ballankii ka baxay yahuudu bani nadiir qoladii qaynuqac waa kuwii ballanka jabiye wax dileeyey kuwan ballankiibay ka baxeen faxaasarahum nabiy sal sl nabiga hareeraha ka istaagay uma ajlaahum cani lmadiinati buu ka raray heshiiskii ahaa ay kulagu wada deganaa wixii mag ah in la qaaraana in laysla bixiyo camr bni umayata damrigii aynu soo marnay ayaa laba nin dilay laba nin oo qoyskoodu raggii dhacdooyinkan hore sameeye ay yihiin isagoo dhacdadii xanuunkeedii maqlo ciil hayo oo caraysan oo madiine u soo socda buu laba nin oo reer bani caamir la yiraahdo oo reerkooduna dakano badan uu qabay bay dhexda kaga hor yimaadeen oo madiine ka yimid isaga ma ogeyn madiina markay yimaadeen nabigaa nabadgelye ay la soo gaareen oo nabadgelye soo siiyay sal ly slam isagana meel madiina korkeeduu kaga hor yimid waa waraystay oo qoladii inay yihiin buu ogaaday nabadgelyada la siiyana ma wuxuu hoosta ka go'aansaday nimankii muslimiinta qabay maantay gacankuugu jiraan wuu isu yardaadiyey mayagana dee nabad la soo siiyo dareen ma qabaan markay isdhigteen buu labadiiba madaxa gooye qalafqalaf baa kaka dulbooday labadiiba nabigu markuu yimid buu warniyo khalad baa samaysae nimankanaa nabadgelyo siiyey magtoodaan bixinaya reer bani buu yimid nabigu wuxuu yidhi magtaasaa laygu yeeshay inaad ila bixisaan heshiiskeeni suu habaan idinka raba marxaban bay kula bixinaynaa soo dhowow guri bay u gogleen way fadhiisiiyeen waan tashanaynae wixii aan bixin karniiyo waan soo qaybsanaynae halkaan dhulsug bay dhaheen baraka beelooyin belay ku maqan yihiin intay tashadeen bay dhaheen waryaa maxamedoo haad iyo baylaha maanta oo kale heli mayne aayar hadduu guriga ku jiraaye may gurigguda lama fadhiisinine geeda hoostii baa la fadhiisiiyey halkaa derbiga dhagax weyn intaan la fulino madaxaba bashaqan kaga siinay dheheen aan meeshaba ku dilno maantanbaba inoo haaday ciidan ma wato laba nin baa la socota war maantaan ka fara qabsanay dheheen bahalkan beladan aan isdhaafino isagu say u arkayeen markiiba jibriil baa nabiga u yimid wuxuu yidhi maxamedow nimankan saasay ku tashanayaan iyagoo tashigii ku maqan nabigu raggii saxaabada ee la joogay uma sheegin si aan bixitaankiisa loo dareemin iyagoo fadhiyu wax yar buu yidhi iriduu ka baxay xogay markuu maqnaa ay saxaabadii waayeen bay soo baxeen war nabigu yaa arkay madiine masjidka agtiisu sii socday baa layidhi tag gurigiisii buu gaadhayba saxaabadii waa la soo didaoo maxaa dhacay baa layidhi saasaa dhacday buu nimankan magaalada wada deganaan mayno markiibuu ciidan abaabulay afarta dhinac buu ka istaagay adna heshiis baaneh magaan wada bixinaan idinku imid magtiina waxaad ugu maqantihiin soo tashigeed inaad dishaan baad ugu maqantihiin soo maaha ballan ba idinkama xidhna inahum qowmun laa aymaana lahum way wax ballana yuhuud kama xirata weligeed waa sidaas hadda soomaalida maqal osla lagula heshiiye falastiiniyiin heshiis baa la galay waxba kama socdo soomaalida arag weligeed yuhuud ballan iyo heshiis ma laha heshiiskii lala galo waynkugu maqan yihiin adigaunbay kugu soo maqan yihiin waa qur-aankaaba sheegayba laa iimaana lahum lacallahum yantahuun afarta dhinac laga istaagay dee waxay ogolaadeen wixii gaadiidkuu qaadana inay qaataan madiinana ka guuraan nin walba qolo khaybar ku biirta odayaashoodii kaaba qabiiladoodii qorayday ku biiri doonaan qolyo khaybar bay galeen qolo meelo kale iska careen wa fi jumaada aluulaa min hadihi sana baa tuwufiya abu salamata geeriyooday abu salama bishii muxaram loo diray waa kii xoolaha soo qaniimaystaee meesha fog aaday xanuun hayay oo meel lugahayd baa lugtii ku yar barartay xanuunkiibaa kusii weynaaday safartii haduu soo noqday bishii muxaram bay hayde markii la gaaray jumaadal uulaaba waa geeriyooday cabdulaahi bni cabdilasad almakhzuumi baa la dhihi jiray wa kaana radiica rasuulilahi sal slam isagaiyo nabigana xalima sacdiya wada nuujisay wa fii jumaada aluulaa min hadihi sana bishii jumaada aluula isla sanadkaas isla bishaas buu maata geeriyooday cabdilaahi bni cumaan ibni cafaan radi allahu canha yacni min ruqiyata binti rasuulilahi wiilkaasoo cumaan ruqiya u dhashay baa isna xilligaa geeriyooday wahuwa bnu sitti siniin lix buuna ahaa markaa uu geeriyoonayay wa fii shacbaana marka la soo gaaro min hadihi sana sanadkii afraada bay waqacad dhacday ghaswatu badrin ilaakhira duulaankii badertii labaad maalinkii uxud markay sidaa dhacday buu abuu sufyaan fariin soo faray dagaalkii xamraaul asad inay istaagi waayeen ay carareen yuu fariin soo faray hadda waanu tagnaye waa inoo goobtii bedereed waagii nagaga adkaan jirteen iyo bisha shacbaan ba inoo tahay halkaan isugu nimaadno soo diyaargarooba waana la gaadayaan laysdhihi intaasaa waxoogay cararkan ceebta lagu qarinayaa wakhtigii baa la gaahay xilli ajar kulula abaarna way ahayd abu sufyaan iyo odayaashii quraysh way ka cagajiideen inay meeshii soo aadaan in la yidhaahda ballantii way cabsadeenoo way iman waayeenna way ku cuslaatay oo ceeb bay ka baqeen nin bay u yeedheen la yidhahda nucaym ibni mascuud waxay dhaheen nucaymow idinka iyo maxamed colaad idinkama dhaxayso arintaasaana jirta niyow xoolana qaado madiine aad maxamed iyo u tag cabsi iyo khalkhal ku beer yaynan imanin meeshii hadday yimaadaanun tegi weyne ceeb bay nugu tahaye iyaga ceebtu ha raacdo way iman waayeen ha la yidhaahdee orodoo khalkhal iyo dacaayad iyo khowf iyo cabsi ku beer waayahay buu yidhi anaad igu ogta xoolaa la siiyey uu soo baxay madiinuu yimid qurayshoo intaasoo kuna oo inta ay soo urursatay qabiil hebel la socdo qabiil hebel la socdo kan la socdo baalashay ku ballamay waxay isku ballansadeen haddaad tegi weydaan inaanay idin soo aadin warnimahii isaga jooga naftiina ha halaagina halkaasuu daldalay waa ka qur-aan kusoo degay ijri qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil war bay yidhahdeen meesha nabi iyo way soo baxeen dagaalkiibay soo aadeen nabigu kun iyo oo ciidan u wati maalinkaas qurayshna laba kun ilaa saddex kun bay diyaarsatay markii soo bixitaankii la gaaray ayna hubsadeen nabigu meeshii inuu yimid mayna soo bixin mayna imanin dagaalkii abuu sufyaan baa khudbeeyo wuxuu yidhi nima yahow safartu way dheer tahay xilliguna waa xilli kulayloo abaara ciidanka halkaa marayana xilli caleentana geedaha uu ka cuni karo biyahana uu ka cabbi kara meel kasta bay dhulkan oomanaha baynu dagaalka safarta dheer ku geli karnaa hadda waxba tegi mayno xilliga roobku inoo dhulkuna qoyo dhirtuna caleen bixiso biyuhuna meel walba ay fadhiyaan markaasaynu guryahooda ugu tegaynaa tii waynu baajinaynaa waayahay baa hal mar kale layidhi neeftaa kasoo booday raggiyo saasay ku baaqdeen nabigu meeshii budduu joogay hareeruhu ciidan u kala diray maka hareeraheedu ciidan mariyey waxaa la yidhi wakaa waan iima weydeen fulayo waxbaanta qabaneen maxaad u lahaydeen qabaa'il yaryaraayoo maka hareeraheeda ahaa oo waxoogay xuuxuux ka soo yeedhaysayna waa la soo yar edbiyey kadib waa iska soo noqday nabigu sal ly slam wa fii aydan isla bishaa min hadii sana baa walida xusein bnu caliyin uu dhashay radi allahu canha min faatimata binti rasuuli sal slam wa fii shawaala bishii shawaal marka la gaadhay wa min hadihi sana buu tasawaja rasuulku guursaday umma salamata binta abi umaya oo abuu salama uu ka geeriyooday wa fii hadihi sana buu amara rasuulku amray sal slam zayd bna thaabit buu wuxuu amray an yatacallama inuu barto kitaaba yahuud luqadda yahuudiya say waxu qoraan afkoodiiyo qoraal iyo akhrisba inuu soo barto wuxuu yidhi wixii afka kuma aamini karee adigu nin dhallinyaroo fahmo badan baa tahaye ii soo bara afkooda bartay fi hamsata cashara yowman shan tobnamood buu ku bartay marka dowladdu waa dad iyadoo ay ku kalsoon tahay oo luqadihii yaqaana qora akhriyana waxaa la soo qoray inay yeelato waaye hadii aad ninkaad ishayseen ii akhri maxaa la yiri aad dhahdo sayruu kulumiye maaha nimankan ma aamini karee saasuu nabigu wuxuu bilaabay marka inay isku filaansho ka gaaraan xagga luqadaha oy luqad walba dad yaqaana oo qoro oo ahriya yeeshaan wa fii haadihi sana sanadkan yurajama rasuululaahi dhagax ku dilay sal slam alyahuudiya wlyahuudiyata sharciga islaamku in lagu xukumaa laysku ogaaye iyagoo hore usoo guursaday siraysteen markaasay yidhaahdeen baa nabiga loo keenay maxay ka soo dooneen iyagaa yidhi odayaashoodu diintoodii ay bedeleen waxay dheheen maxamed baa laga yaabaa dembiga inaan saara qiil noo hele inoo geeye adeer dhagaxaa laydinku dilayaabaa layidhi diinta iyadu ma qabtay yidhaahdeen qul faatuu bikitaabikum faatuu bitawraati baa layidhi keena markay keeneen ee la akhrinayay meeshay ku qoreed mid baa laba farood saaray waa laga booday marka akhriska dee cabdullahi bni salaam baa joogayo intuu qosray wuxuu yidhi qaad halkaas ku qoran aa u saartay halkaad farta ku hayso gacanta saartay ku qorantahay haddii laga qaadayba aayadii oo dhalaalaysaa ku taalla nabigu wuxuu yidhi toodii iyo teeniiba waa isku xukume halal dilo markii dhagaxa lagu dilayey ninkiioo dhagaxa isaga dhigay islaanta isku gabinayaan garanaynaa bay dhaheen saxaabadu alsanatu alkhaamisatu lilhijra sanadkii shanaad baynu soo gallay afar baa dhammaatay wa fiiha arbacata cashara xadaan afariyo toban dhacdo ayaa dhacday buuri sanadka shanaad fii rabiici lwal bishii muxaram iyo safar waxba ma jirin buu wixii jiray xalka muuna soo qaadin oo ka qaadanin nabigu oo min hadihi sanati mawlid markii la gaaray hazaa rasuulku duulaan buu hogaamiyey sala allahu caley ali wuxuu ku duulay dawmat aljandali dawmat aljandal meel la yidhahdo dawmat ljandal dhinaca maka maaha waa xuduudda jasiiradda ay ciraaq la wadaagto lix boqoloo bay madiine u jirtaa abcan inagu halkan dhankeen u tukanaa jihadee way aggan maka xaggay naga jirtaa arbia qoraxudhac north bay naga jirtaa marka hadda maka u jeedo madiinana north bay kasii jirtaa masjidul aqsana north buu kasii jiraa saa inagu saddexdaba dhinaca ay naga wada jiraan maka markaad joogto labada kalaa kaa siishaysa markaa madiine joogtana qudus baa kaa siishaysa maka dhabarkaagay noqon reer madiina south bay usoo tukadaan iyo koonfur halka inagu aan north u tukanno madiine dhinaca shay maka ka tahay xaggey u tukanaysaa marka south bay usoo tukanaysaa marka maka waxa iyo madiina maka waxay jirtaa dhinaca southka meeshan dowmatljandal dhinaca noothka lix boqoloo kilomiter loo baxay dhinacaas waxaa ka jiray dowladihii faris ee bershiyaanka la dhihi jiray baa dhinaca ciraaq haysatay dowladii roomaanka iyo boqortooyooyin carab oo khasaasina la dhihi jiray oo isbahaysi la lehna dhinaca sham bay jireen dowmatljandal marka waa xuduudda ay ciraaq iyo shaam iyo isaga soo dhowaadaan wey oo meel ganacsiguna maro qabaa'il dowladaha hoos tagana ay degan yihiin nabigu ciidan kun abuu kaxaystay ciidan ku nin ah buu ka haystay isagaana jidka maray waxayna sababtu ahayd war waxaa soo gaadhayah qabaa'ilkaa fog inay is uruursanayaan oo ciidamo la abaabulayo oo la leeyahay madiine iyo inta ku xeeran ee qabaa'ilkan heshiiska la galay aan soo qardadamsanno aan soo cagta soo marinna laleeyahay marka si qabaa'ilkii sokoo dhan ciddii nabiga la heshiisay isagana dugsanaysa inuu difaaci karo uu tuso oo u caddeeyo inuu difaaci karo iyo meel fog halkaaba haddii uu ciddii isku urursatay kala caydhinayo qolyaha sogsoke intii dhadhoweyd horta way cabsadeen markaas marka cashir waxaa la siinayey iyagu inay quustaan horta idinka iska badaaya kuwa dowladaha waaweyn dhinaca ku haya isma urursan karaan idinkana haddaa annaga heshiis nagula jirtaan cid qabaailka kaleo ilxun idinku eegi karta ma jirto tallaabaan ka qaadaynaa halkaasuu ciidan kuna nabigu kaxaysay sal allahu aleyh ali wasalam iyaguna waxay rabeen ujeedadooda kala ahayd shaam dadka u safraya reer madiine iyo qabaa'ilkan ku xeeran ee ganacsiga aadayana inay jidka u istaagaan oo bililqaystaan bay rabeen jidka in la nabad laga dhigo oo burcadda iyo tuugada iyo laga sifeeyana ujeeddada nabiga ahay sal allah aleh fadhiyeen umbay maqleen ciidan kuna ma ciidan yarba dadkuna waa qabaail iska qabaail u kala degan ciidan kun ah oo dalaq soo yiri unbay arkeen waagaana dee telefoon lagaa hormariya ma laha ciidankana isagaaba lugo haweeniyo caruuriyo ma wato xoolo ma wato ninkii lugahe socon lahaaba isagaa lugtiiyo dhereynta kuna ekayn ciidan soo galayoo xoog badanunbay arkeen waxaa la yidhi ninkii maxamed ahaa oo ciidan badan wata baa idin soo galay fiix baa la kala siiyey nin walba cagta ah, ah, orod bay kugu aamintaa waa ka dhacday nabigu calayi salaatu wasalaam markay kala carareen xoolo iyo hanti badan ay ka carareen buu soo kaxaystay wuuna iska soo noqday dhexda markuu soo marayo boqolyo reer fasaare la yidhahdo niman dhib badan oo dagaal badan aha odaygoodanoo cuyeynata bni xisnin uu ahaayoo fatxu maka kadib islaami doona buu soo maray heshiis buu la soo galay isaguna xilligi meel xilli yar kulul baa lagu jiray heshiiskii waxaa kamid mid ahaa reer fasaara geeloodu inuu madiine agaarkeeda daaqi karoon la taabanaynin dhulkan daaqsintiiy dhulkana ka yardaaqfiicnaaye ay halkan abaaraha kaga bixi karaan iyaguna martidiiyo dadka ay marti gelinayaan oo nabadgelinayaan heshiis baa lala soo galay reer fasaara oo qabaa'ilkaad adag ahaa rajab min hadii sana marka la soo gaaray qadima nabiga waxaa u yimid wafdu musaynata baa u yimid calaa rasuulilahi sal slam reer musayna waxay ahaayeen afar boqol oo nin oo wafdi a yimid qabiil adu weyn wey qabaa'ilka waaweynna ka mida ah carabta markay yimaadeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dejiyey saxaabiga nucmaan ibni muqarin la yidhaahdo ragga ugu yaryar ka mida ah ciidankaa la socday wafdigaa la socday wuu dejiyey waa la marti qaaday diinta loo sheegay heshiis baa lala galay sahay badanna waa la siiyey markay noqdeen reer buseyne way islaameen wa fii hadi sanati isla sanadkaas yaa tuufiyad la geeriyootay ummu sacd bni cubaada saxaabiga weynaha sacd bni cubaade ahaa odayaashii reer ansaareed kamid mid ahaa hooyadii baa geeriyootay sacd bni cubaade de waa ninka nabigu yidhi sal slam sacd nin nabiga intuu noolaa wuu noolaa waa ninka isu rashaxay nabigu markuu dhintay sal l salam inuu khilaafada qabto ninka isu rashaxae daatisaqifata bani saacida marka la yimid ninka yidhi wey reer muhaajiriinow mina amiirun wa minkum amiirun marna idinkaaleh marna annagaa marka yagii weeye de nin halkaas ansaarna aad loo taageersanaa oo ragga odayaashii kaaba qabiiladii islaam islaamkana difaacay ka mid wa fii shacbaana min hadihi sana ka mida baa hazaa waxaa duulay nabi sal slam baliil mustaliq buu ku duulay cala raajixi sida raajixa nimanka baliil mustaliq waa nimankii quraada laaye nimankii ragga quraada laayey weeye markaasaa lagu duulay duulaanaynan iska filaynin iyagoo habeenkii nabad bee xooluhu cabbayaan oo xooluhu fadhiyaan nabadna u degan buu habeen duldegay dee wax baxay baa yar rag iyo dad iyo xoolo xataa ugaaskoodii iyo reerkiisii waa la soo qabqabtay wax dhif iyo naadira ah u baxay abaalkii raggii toddobaatanka ahaa dadkii ay laayeen abaalkoodii baa lagu sameeyey wa fi shacbaana aydan min hadii sana buucataqa nabiyu xoreeyey sal slam juwayriya bint alxaari wa tazawajaha waa guursaday juwayriya bint alxaari aabbaheed xaari ree benilmustariq boqorkoodii waaskoodii waay juwayriyana dadkii dagaalka lagu soo qabtay bay ka nabigu waa xoreeyey waana guursaday sal slam reerkoodiina nabigu markuu juwayriye guursaday saxaabadu waxay dhaheen nabiga reer xididkii dad iyo xoolo ka hayn waanu sii wada daynaynaa warba fasaxantiina socda xoolihiinana qaata dadkiinana socda waxaa layidhi gabadh reerkooda uga baraka badnayd lamaba aragba reerkooda uga baraka badan maba la aragba wa fii marjici nebi sal slam markuu nabigu ka soo noqday dhexda soo socday min ghaswati man ilmustaliq iyo iftara lmunaafiquuna sameeyeenay abaabuleen calaa umuumiina caaisha xaadiiat lifki sheekadii been abuurka ahayd ee qur lagu sheegay fa anzala allahu inay beri tahay been sheekadu tahay buu soo dejiyey fiqur'aani sheekadii waxaa weye way gogol dhaaftay ay yidhaahdeen waa in aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum suuratu nuur ay kusoo degtay soo noqodkii dagaalka laga soo noqday bay ahaayeen ciil ay nimankii munaafiqiinta qabaa'ilka waaweyn ay ku tashanayeen dhibkay muslimiinta u geyseenna ay ku faraxsanaayeen bay qabiilkii oo soo jabay iyo muslimiintii oo looga soo arguday iyo qabiilkii oon waxba u bixin ciil bay dhinteen waa midda iyada oo la joogo ay wiil ansaari iyo ceel baa laga dhaansanayay ciidankii muslimiinta munaafiqiinta madaxoodii cabdulahi bni ubayina ciidankuu la socdaa ciidanka duulaanka galay buu la socdaa olama socda khayre barakabeelanibuu ula socdaa markaa weye marka ceel laga dhaansanayay wiil isaga uu dirsaday iyo wiiluu cumar dirsaday isku gacan dhaafeen ee markaa kadib uu yidhi waa carabbaa hore ay tiri eygaaga cayili oo nafaqe kadibna ha ku cuno nimankaan madiine ku cayilina ku soo dhoweynay baaba annagii hadda nagu isku taagay ansaara idinkaa waxaan iskale buui markaan noqonno layuhrijanalain rajacna ila lmadiinati layuhrijana alacazu minha aladal dhacdaay dhici doonta wey dagaalkan dagaal taariikh dheerla waay wa fii shawaala min hadi sanati bishaa marka la gaaray bay waqacad dhacday ghaswat laxsaab isbahaysigii faradahum llaahu allaa celiyay guryahoodii ku laabay khaasi'iina iyaga kusoo hongobay oon meesha waxba kala kulmin isbahaysigii ugu weynaa iyo dagaalkii weynaaye ugu dambeeye muslimiinta lagu soo qaaday buu ahaa quraysh baa soo abaabushay yuhuud baa abaabushay qabaa'il badan baa abaabulay abaabulkii isbahaysii ilaa sodomeeye qabiil ay isku abahaysteen ugu waaweynaa jasiiradu ahaa nabigaa lagu soo duulay madiina lagu soo duulay bil baa la kor deganaa waa xilliga nabigu iyo carab waxaynan aqoon jirin inuu sameeyeyo madiina dee dhowr meeloodun baa laga soo geli karay meel reer beni quraydaa difaac midaysan baana lagu heshiisa halkaana looga soo dhicin meelna masjidka agtiisa jabal sarac la yidhaahdo hadda masjid nabowi agtiisaoo qiblada markii north loo jeedo south maaha aha markaad south u jeedo dhinacaaga midig xaggee noqoni galbeedkaa noqon soomaa maaha jabal salac wuxuu ku yaalaa markaa wuxuu ku yaalaa south west buu masaajid kaga yaalaa south yaala masaajid agta u oo waagii hore de basaska masaajidka u socday kuwa kale iyo istaagi jireen laga degi jiray laba buurood baa saa isugu soo dhawaada halkiibuu nebigu god weyn ka qoday muddo dheer la qodayay maalmaha qaarkood kurbadii qabatay duhur wuu halmaamay oo casar wuu halmaamay oo maqhrib wuu halmaamay oo cisho ku halmaamay salaaddii cishaha marka la joogo godkaa la qodayay iyo hawsha lagu jiray yuu xasuustay inaan duhurna la tukan casarna la tukan maqhribna la tukan cishaa la tukan mashquulkii la galay gaajo badan iyo mashquul badan bil qaarna guryahay kuwa isku ururiyeen haweenkii guryaha waa lagu aamini waayey iyadoo xaaladu halkaa marayso yaa waa nimankii reer qurayda ahaa balankii way ka baxeen haweenkii iyo caruurtii inay gadaal ka weeraraan oy dhabar jabiyaan bay rabaan nabigu laba sacad buu diray sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada wuxuu yidhi nimankii u taga soo hubsada warkan la sheegayo hadday jirto inay ballantii ka baxeen dadku hadal aynan fahmaynin oon ciidanka niyad jabinin igu sheega way tageen waaba la soo caayeyba war ballantii maad ka baxdeen waa lasoo dhagax iyaga laftoodii nabiga markay u soo baxeen waxay rasuulkii allahu akbar bay yidhahdeen uu gartay marka ballantii la jabiyey markaa way marka haweenka iyo carruurtii intii guryaha laga soo raray oo meel gaara lagu ururiyey ciidankii qaar la qaado oo la yidhi qoraysh waa la hortaagan yahaye nimankii heshiiskaan ku wada jirra meesha wada deganayn way nimanka laga waardiyeynaya laakiin marunbaan isku soo bannaanaan doonaa dheh adugu mudda bil ah markay joogeen dagaalkii ay rabeenna waxay la kulmeen godweyn faras kama boodi karo lug laguma mari karo ciidanku hadday marad dhahaanna si adag bay kaga baxayaan kii soo baxana xagga shaa seefo lagala taagan yahay kii soo qabqabsadoo qabac waagi hore carabta waxaa la samayn jira dagaalada dhaqanku wuxuu ahaa labada ciidan intayna foodi isdarin rag baa isu soo bixi jiroo halkaa dhexdaa isku dagaali jiray qoladii ninkooda la dilana waxay qaadan jireen in dagaalka laga gacan sarrayn doono oo maalinkii cali iyo marxab ilyahuudi ay soo baxeen ee marxab uu dhihi doono yaa xasuusta gabay buu tiri qaybta dambaan idiin sheegi qaybta dambe ku dara waa qaybtan labaad waxay shaaki silaaxi batlu mujarabu idil xuruubu aqbala talhamnin dagaalyahanuu ahaa cali baa isna u soo baxoo yidhi dhallinyara ahaa aniga adiga wey ana aladii sambatnii ummi xaydara kalayfi alghaabaati kariihi lmandara ilaa aakharkii gabaygii isna uu tiriyey cabbaar markii laiscaydhsanayey ee laysla wareegaysanayey ee laysla wareegaystay buu si u yargabaday marxab qalaf qoortaa la jaray meesha laysuma turayo halkaasuu marxab ku dhammaaday aduu muslimiintu dagaal badan ma dhicin istuurtuurka maahane ilaahay dabayl buu ku soo daayey riixan wa lam tarawha baa lagu sii daayey dabayl baa dhacday dabayshu dabkiibay damisay teendhooyinkiibay fujisay qabowna way wadataa saxaabada laftoodu dabaysha way haysaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi yaa intuu tago nimankii xaaladooda dhex galo inoo soo ogaada waxay ku tashanayaan waa la isnabay wuxuu leeyahay cabsina way tahay dabayl iyo dhexna waa mar labaad buu nabigu ku celiyey wax aniga dhahaa la waayey xudayfa fadhimayaan markaasde waa soo kacay waxaan ku sigtay buu aanin tegi maay inaan dho adugu tagyo wuu dhex galayoo dab la kulaaxaya buu soo isna waa mugdi dabna dee meesha markaad soo fadhiisato xilli colaad baa lagu jiraaye qof walba qofka agtiisa waa iska hubsadaa war kumaad ahay in lais intaan isagii la weydiinay haddii lagu weydiiye yaad sheegani ragga meesha fadhiya ma ogide isagaa yidhi war kumaad ahayd adu kumaad ahayd isagaa ninka wax iska baadhaya noqday fallaadhiisiina hoostu ku wataa abu sufyaanoo ciidanka hogaaminayaba halkan agtiisa dabka kulaaxayo calooshi iyo gollanku bannaan yahay wuxuu ku yidhi soo dhegadhege soo ogow wax tallaaba ama samayn karti wuxuu yidhi hadal maxaan fallaadhi baan laacay buui waan kan dhinaca kale uga dusi kas hadalkii nabiga xasuusta waxaan ihi buhi waxbaha samaynna waa lagu yidhi soo dhegadhegay iyagoo tashanaya war meesha ma deganaan karnee nin baa ka dhex shaqeeyey nin odaya soo islaamay oo ynan ogeyn baa ka dhex shaqeeyey yuhuudiyo horta qora carab buu isku diray nimankii yuhuuddi u tegay qaraabana way ahaayeen bal warran bay dhaheen wuxuuli dagaalku is horfadhiguna waa dheeraaday nimankii carab ahaana inay iska noqdaan bay ka tashanayaan hadday iska noqdaanna idinkiiyo maxamed waa laydin kala tegi haddii laydin kala tagana gacan bir ah laydinku qaban marka ballantiina inaad jebisaan baad rabtaan ad ku dhawaaqdaan nimankan quraysha waxaad ku dhahdaan carab waxaad ku dhahdaan niman yahow raggiinna ilaa konton lixdan nin annaga ha nala soona soo geliyaoo haddaad dagaalka nooga baxdaan iyagaan damaanadu haysanaynaa waxay dhen wallahi tala fiican wey siay nimankii dagaal ku galaan bui haddii kale dagaal iska noqdaan maxabaa idinka damaanadidiina wallaahi tala fiican weeye xagguu ka baxay oo kuwii kale u tegayoo waba warran baa la yidhi nimay war baan idiin nimanka yuhuud ahaa ay ka baxeen way ka shallaayeen maxamed bay la xiriireen waxay dhaheen toddobaatan reer quraysh iyo caraba ah baan kuu soo gacangelinaynay annaga nacafi isna wuu ka aqbalay marka berri waxay rabaan idiinla yimaadaan lixdan ama toddobaatan noo dhiibanin waxay rabaan maxamed inay u gooyaan sgowrgowraco ka yeelina anigana idingamaydaan maqal hay ceebayninanimayo warkaasaan soo maqlay waayahay wallahi ragaad bal waan arkaynaa subaxii haddii wuxuu dheh nimayo haddaa iska noqotaan berri sidaan socon maysa rag toddobaatan oo noo dhiibtaan baan rabaa waa la isfiirfiiriya wanaa wixii la sheegaysa horta tu khaa'iniina ragaad laysaan baad ta ballanta ka baxdaan maxamed u dhiibtaan soo maaha dagaal idinka dhab mehe inaad nooga baxdaan baa rabti horta halkaa waxbaa ku burburay qayb baa burburtay qaybtii kale nabigu qoluu damca inuu la heshiiyo qabaa'ilka waaweyn oo qadfaan ka mid ahaa wadahadal buu gaar la furay wuxuu yidhi sanadkiiba tibirta madiina xoolaan idin siinaynaae sanadkiiba waxbaanu idin siine isbahaysigii ciidanka la baxa ciidankiina la baxo iska noqda wadahadalkii markuu bilowday bay laba sacaad maqleen labadii nin ee loo diray quraydo oo labada kaabaqabiil awsiya khasir odayaashooda ahaa nabiga u yimaadeen rasuulka waxay idhahdeen waxaan ma anagaad noogu danaynaysaa mise waxyi ilaahay oo yimid weeyoon laga hadli karin maya danun baan ka hadlaya buu yidhi waxay dhaheen maya annagoo gaala ah hal kiiloo tibira xoog ku qaadan waayeene annagoo ilaahay muslim naga dhigay wallahi bayna nuskiilo tibira ku qaadanaynin waan dhimanaynaa laakiin xoolahoodii baad lagu qaatay nala dhihi maayo wuxuu yidhi anu dantu maan ka hadlay idinka dantiinne haddaad saa dhahdeen waxba kama qabo joojiya oryaada waxaad ka badin weydaan sameeya aduu muddo haddii la joogay ciidankii waa kala biiqbiiqay inay iska guuraan bay go'aansadeen kol boqolaa guurta habeenkii dambe waa ciidankii saasuu nabigu hal bahdal buu yidhi marka maalintaas horta markii dhagaxa la qodayey faaska lagu dhuftee beg yidhi wuxuu yidhi hillaaca hillaacay waxaan arkay buu idhi daaraha shaam ku yaala idinkaana qabsan doona waan qabsan doonaa dagaalkii markuu dhammaadayna wuxuu yidhi dagaalkii u dambeeyey inugu soo qaadaan way hadda wixii ka dambeeya innaga guryahooda ugu tegi doona waa kuwa waa kuwa dadka la dhihi doona innaga wey ee kolba duulaanka qaadi doona saasay ghaswatul axzaabna ahayd wa fii dilqacda bishii markii la joogo min haadihi sana sanadkii shanaada bay waqacad dhacday ghaswata banii qurayda bani banii qurayda lagu duulay wanaaluu waxay heleen jazaa khiyaanatihim alcudmaa khiyaanadii weynayday sameeyeenna waa laga abaalmariyey markay qoladii kala gadoomeen ee ay fogaadeen guryaha inta lagu soo noqday raggu diif iyo dagaal badan oo bil afur furin dhufeys lagu jiraye la soo noqday guryaha saa loo yimidba ee ciidankii la qabqabaysanayaba jibriiloo socdaa yimid nabi maxamed wuxuu yidhi adiga ciidankaagii hubkii waa iska dhigteen oo dhar dharfurashaad bilowdeen laakiin annagu malaa'igtii dagaalka ku jirtay hubkiina maanaan dhigin mana aanna dhar iska furin weli dagaalkii baan ku jirnaa wuxuu yidhi xaggee reer bani qurayduu yidhi tuugtii ballanta ka baxday ee waxaa ka shaqaysay tuugtaan laga shaqeeya nabigu waa istaagay salaad duhur bay ahayd duhur xilli la tukaday laa yusaliyanna axadu minkum alcasra ilaa bani qurayda buui salaada meel bani qurayda ka sokaysa laguma tukan karo casarna lagamaba gaaraba meesha fogaanshaheeda dee ninkii dhigtay waa laysku boobay waa dhaqaaqay qolana casarka dhexda isaga sii tukadeen oo nabigu degdegsadumuna lahaa bay dhaheen qolana qoraxdoo dhacday kadib baa qurayda la gaaroo lagu tukaday sacdi bni mucaad qoyskooday qurayda isbahaysi waagii hore ahaan jireen sacd bnu mucaadna istuurtuurkii axsaab la istuurtuurayey bay halkaa lowga gadaashiisae xagasha la yidhaahdo meel yar halbowla ah kaga dhacday marka waa dhaawac masaajidkuu nabigu dhigayoo wuxuu yidhi meel iga fog hageynine halkan masaajidka agtaydaa teendha looga sameeya dhexdiisa isagoo dhaawaca oo dhiiggiisii leh halkanaan kaga warqabiyo meel ii dhow baan rabaae ninka halkan ii deji yiri halkii baa la keenay nabigii ciidankiina quraydaa laaday afarta dhinac baa laga istaagay maalmaa la dul fadhiyey waysdhex wareegeen waysdhex wareegeen waysdhex wareegeen waysdhex wareegeen ma jirtaa la yidhi inaad isdhiibtaan iyo inaadin weerar wax ka dhexeeya lama arko wadu qolihii hore wada deganaan maynahaydee moogtahay kuwan waxaa la yidhi wada noolaan mayno halkan ku wada noolaan mayno nabadna ku kala tegi mayno soo nimankii waxaana waa ka shaqeeyey ma tihiin ee haweenka yaga iyo carruurtayadii aan ka waardiyenaynay waynu kala baxaynaa qalbigoodunbaa argagax lagu tuuray maalmo kadibe waxay dhaheen waan isdhiibaynaa laakiin abulubaaba nin la yidhaahdo oy qaraabo hoos ahaan jireenoo saxaabay dheh naloo soo diro waa loo diray waxay dhahaan abulubaabow haddaan isdhiibno maxaad u malayn nalagu samayn sir baa ka fakatay wax kale muunan samayne sidanuu yidhi madaxa la hida guriguu yidhi intaa markuu yidhi buu iskartayn wax ka fakaday uu soo kacay nabiga kuma soo leexanin madiinuu soo aaday masaajidku lugta iska xidhay wuxuu yidhi nabiga fura maahane aanu furi maayo khalad baan sameeyey sir baan fakiyey khiyaanas muslimiintuna way wada garanayeen haddii nabiga go'aankiisa lagu daayo inuusan hal nin reebeyn nimankan waxay ku talagaleen muslimiinta inaan mid ka hadhin markii dambe waxay yidhaahdeen waan isdhiibaynaa laakiin nabiga maxamed xukunkiisa inuu na xukumo na go'aamiye ma rabno yaad rabtaan sacd ibnu mucaad baan rabnaa inuu na go'aamiye ninkaas odaygaa oo akhyaaroo ah naxariis badan tol iyo xigtan aan ahaan jirnay ninkaasaan rabnaa nabigu wuxuu yidhi waxba kama qabo waa isdhiibeen hubkaa laga ururiyey raggii baa gaar loo fariisiiyey haweenkii carruurtiina gaar baa loo fariisiiyey wuxuu yidhi nabigu sacdii doona gaadiid baa la qaaday sacad baa la soo qaaday sacad ma socon karo markii la keenay ee la soo dejinayay uu soo gaadhay nabigu markuu yidhi weeye quumuu ilaa sayidikum faanziluuhu ma danidegi kara maa gaadiidkana waa la saaraya waa laga dejinaya lugta darteed istaagoo soo dejiya buuri waa la istaagay waa soo dejiyey waa loo warramay waxaa la yidhi saasaa nimankii waa kuwan waa maxaabiis hubkii waa laga qaaday gacantay ku jiraan waxay dhaheen wuxuu sacad go'aamiyo baan diyaaru nahay wax dheh wuxuuisoo kuwan ma ahaa waana ninkay soo caayeen ogow soo hubsan la yii labadii nin ee soo hubsan layii ninka odaygaasi ahaa wey intay soo hubsan la yidhi ay soo caayeen waaye wuxuu soo iyaga ma ahaa wuxuu yidhi hooyadaynin ma dhalin hadday maanta ay naxariisi qabato wuxuu yidhi rasuulka ilaahay anugu waxaan go'aamiyey wax allaale wixii rag ee qaangaadha qoorta ha laga jaro wixii ninahee qaan gaadhay da'duu dooniba ha ahaadee marba hadduu qaan gaadhay qoorta ha loo caseeyo nabigu wuxuu yidhi xukunkii alla ugu talagalay toddobada sama korkooda baa ilaahay ku waafajiyey maxaa yaaldi raggoodii oo dhowr boqol ah maalinkaasaa qoorta laga wada jaray bay ahaayeen halkaasaa lagu laayey dhallinyarada yaryarkaa ah, ee inuu qaan gaadhay aan la garanaynin ragga wiilasha ah laga faydayay hadday tima hoose ku yaalaan qoortaa la jaray ayardadaada ma naqaan laakiin dabadaadu qaangaadh bay tusaysaabaadhihi jiray anaga dadaa garan mayno laakiin dabadaa waa markhaati inaad qaan gaadhaho nin weyn tahay bay marag iyo markhaati ka tahay qalaf waxaa ugu yaabadnaa qisada markaan akhriyo waxay ahaayeen nimankii odayaashii reer bani nadiir ahaa ee dagaalkan makana soo abaabulay nimankan ballanta inay ka baxaanna ka shaqeeyey iyaga waagii ku biiree bani nadiir la raray oo safiya bintu xuyey aabbaheedu ka mid ah xuyey ibnaa khatab oo diintana si fiican u yaqiinay nabi maxamedna garanaya nabi inuu yahay laakiinuu ilaahay saa qadar ilaahay ku dhacay baa raggii waa la laayey waa la laayey waa la laayey markii lasoo qabtay isaga iyo nin salaam ibni mishkam la yidhaahdo oo ilma adeer yihiin yaa layidhi salaamow away dahabkii aad kala guurteen bani nadiir eed qayrayda la gasheen awey wuu dhammaaday oo biilku dhammaaday baa layidhi nabigu eray buu yidhi wakhtiguna waa gaaban yahay xooluhuna waa badnaayeen buu yidhi mana xoole ku dhammaan kara ma ahayn xoolahaad rarateen xoole ku dhammaan kara ma ahayn waa sidaasuu yidhi zubayro wuxuu yidhi zubayr ka sheegsi buui xoolihii meeshuu geeyey xoolihii meeshuu geey miyaa loo turi waaba lalayn rabaae saddex markii lagu jiiday iyo wuxuu yidhi nigaanu garan maaye ninka xuyayo ah meel ku aasay laakiin godka halkaa ku yaalla subax kasta xuyayo ag wareegaysanayaan arki jiray meel halkaas meeshii baa la dahabkii oo aasan baa loo tegay oo farfadhiya waa soo qaaday xuyayi ibn akhtab waxaa la yidhi haye cilniba iyo aniga dadaal iyo dagaal ma reebanin in layga adkaanna oo tanoo kale aan u dambayna waan ogaa dagaal iima yarayne ilaahay iyo diintiisa ninkii la dagaalama dulligaasaa u dambeeya haddana inaan ka noqda diyaaruma ihi igu dila sidaa lagu dila kaf qoortaa la gooye halkaasee quraydana sheekadoodii ku dhammaatay cashir bay noqotay qaynuqaac waa la raray nadiir waa la raray quraydana wakaa waa la gebagabeeyey xoolahoodii iyo dadkoodii haweenkii carruurtiina waa la qaybsaday khaybar oo qkilomir jirtabaa yuhuud aagga ku hadhay kuwaana mar baa lagu gacan la saari doonaa yuhuudii ma laha wax kale inta waa dhammayn doonaa insha allah tacaala ayib wafii dilxija bishii ugu dambaysay dilxija min hadii sana ka mida baa tuwufiya waxaa geeriyooday sacdu bnu mucaadin radi allahu canhu bishaa bishii ku xigtayba iyagoo salaada lagu jiro baa boogtii dilaacday wuu dhiig baxay marka meel halbowlaana waa kaga yidhi waxay yidhahdeen annagoo salaada ku jira dhiigga qulqulayunbaaba na soo galayba haddii la soo didayna waa meyd ninkaasi waa ninka nabigu yidhi calayi salatsalaam lamanaadiilu sacdi bni mucaadin khayru min addunya wamaa fiiha jannada uu gelaya maaha waxaa la yidhaahdaa tiishuga ama fasaleetiga weji kan laysaga tirtiro ee sacad binu mucaadee jannada addunyado dhan ka khayr badan waana ninka uu nabigu yidhi ihtaza alcarshu limowti sacd bni mucaad carshiga ilaahay baa ka naxay oo gilgishay oo gergeriiray buui waa ninka uu nabigu yidhi calaisalaam qof hadduu qabriga marka la gala qof walba mar baa lagu yarciijiyaa jiiq lagaga siiyaa hadduu qof ka badbaadaya qabriga ceeqabashadiisa halka mare qacda u horaysaa sacdmucaad baa badbaadi lahaa ninkaa way ninkaa geeriyooday nimankii ninka xukmay waay wuxuu yidhi ana cimrigayga ku gebagabayn wafii dilxija isla bishii min hadii sanati ka mida bay qatalat ilkhasraju dishay abaa raafic ibni abilxuqayq alyahuudi biidni rasuulilaahi sala allah aleh wasalam ninkaasina nin carabna u dhashay yuhuudna ah kaaba qabiiloo xoolo badan buu ahaa dagaalkiibuu qayb weyn ka qaatay maalgelintiisa abaabulkiisa isku xidhkiisa safara ugalkiisa qayb weyn buu ka qaatay reer aws nimanka la yidhaahdo kacbinul ashraf bay horay u khaarijiyeenoo isagana madax weyn ahaa reer khasrajna waxay rabeen iyagii reer awsna tartan baa ka dhexeeya labada qabiil war nin weynoo diinta dhibay bay reer aws ka soo takhalluseene idina mid aad khaarijisaan baad u baahan tihiin reerreer baa loogu tartamayaa iyagaa u yimid nabiga rasuulka ilaahayow dagaalkii waa dhammaaday qureydana waan ka faraxalannay sow ma ogid nikdow kaalintuu ka qaatay abaabul iyo fikir iyo maal iyo isku xidh iyo safar iyo dhiirigelin eh, ninka salaam bn abilxuqeyq la yidhahdo markaasuu yidhi haa ninkaba soo kala tuuraa bay dhaheen markaasuu yidhi soo kala tuura rag baa loo diray ninkaasi uu ka waardiya adkaa kacab ibn ashraf albaabada waa la xidi jiray galabtii waa la wareegi waroondaa la samayn jiray laakiin rag baa u dhacay rag baa u dhacay nin baa isu qariyey martibaa la iska dhigay maqhribkiibaa xoolaha lala soo xarooday maqhribkii markay soo xaroonayeen geed baa la yargalay albaabku wuu furraade marka soo xaroonayo markii la soo xidhayay ninbaa dalaq soo yiri oo albaabka meel isku laabay albaabkii baa la xiro furayaasha meel baa la saaray wuu fiirsanayay furayaashii guryahoo dhanna waay furayaashiibuu markii la yar kala seexday buu qaatay albaabadiibuu mid mid u furay isagu dhimashuu ku talagalay laakiin wuxuu yidhi ninka oo nool yaan lagugu imanin albaabkuu furtaba markuu galo wuu sii xidhaa si ciidanka soo gurmaday intay bannaanka waawwaaw leeyihiin uu ninkana uga takhaluso si albaabkuu xidhaba furaba usii xidhanayay kuu xidhaba usii furaba usii xidhanayay buu ku jiifay ugu tegay dee halkaa beerka intuu seef ka saaray buu lafaha dhabarka ku kala jebiyey dhabarka intuu kaga istaagay buu si fiican ugu kala jebiyey qalaf waa qaydiya waa soo diday xilli dayaxa ahayd habeen ninkii gurigu jaranjar buu ka soo degaye labadii u dambaysay markay u dhiman tahay yuu yuusiri dhulkii waad gaadhay ah, qalaf lug buu ka jabay isagoo lug jaban buu laakiin baxsaday saasa isagana taariikhdiisa lagu soo afjaray buuggiisa lagu xidhay wa fii hadihi sanatibu tasaraa rasul sal slm guursaday birayxaanata gabadh la dhihi jiray wahiya min sabyi banii qurayda maxaabiistii laga qabsaday quraydae ka mid ahayd bacdamaa aslamad markay islaamtay wadallat macahu nabigay la joogtay xataa maatad ilaahay ka geeriyootay fi sanati alcaashirati lilhijra sanadkii tobnaad bay geeriyootay wa fii hadihi sanati isla sanadkaas baa qadiima nabiga waxaa u yimid wafdu ashjacba calaa rasuulihi sal l slam bay u yimaadeen waxayna ahaayeen ilaa boqol nin qaarna waxay dhahaan toddobaboqol bay ahaayeen boqol ilaa toddobaboqol bay u dhexeeyeen markay soo dhowu nabigu wuu la heshiiyey kadib tolkood bay u noqdeen heshiis nabadgelyu u qoray markay noqdeenna reer ashjac islaameen wa fii hadihi sanati isla sanadkan buu saabaqa nabiyu nabigu oratansiiyey bayna alkhayli fardaha fardaha oratan iyo tartan fardaha baa xilligaa la qabtay xilliga nab alay slm loo qaybiyey fardaha aadka u cayilane caloosha waaweynna meel dhow baa loo tartansiinayay ma badna fardaha caloosha bolgalaalan ee golongolanna meel fog baa loo oratansiinayay fardaha waxaa la yaha inuu aad u ordo la rabo horta aad baa loo cayiliyaa markuu cayiliyo muddo usbuuc laba usbuuca baa cuntada iyo biyaha lagu yareeyaa wuu gaajoonayaa wuu oomayaa dhacaankii badnaa iyo qoyaankii badnaabaa jirkiisaa cabaya biyihii ka baxaya calooshuna kor bay u laalmaysaa welina wuu xoog badan yahay xooggiina waa ku jiraa calooshiina waa laalantay jirkiina waa isqabsadoo adkaystay oo dhacaankii iyo badnaa ee ku jiray haraggii iyo jirkii isku girdhageen markaasuu faraska khayl mudmara la yidhaahdaa fardaha laalan ee calooshu kor hadda laalantay kuwa kalena orod badan ma ordi karaan durbawu neefoon adigu qof caatihii qof calool weyn booratami karaan qofka caloosha weysaas u leeyahay marna xagguu jeesta markuu jira marna xagguu jeesta soo ma arag ma banooniga ciyaaraysaan qofka waxoogay buuran moordi karaa baashan caydhin karaa geedxigdxigdxigdxukaga siinaya fardaha meel dhow baa loo oratansiinayay fardaha dheeraynayeen caloosha lahayna meel fog baa loo oratansiinayay de oratankana waa lagu kala badiyaa nin waxaa jiri jiray soomaaliya oo ilbula ah aadna ugu orod badnaa nin baa yidhi isna kaftan badnaa anaa la oratami war erad lama ekeyn kartida maadaysi armay waa la oratamaayo fagaarahayna geeyi dadka dhan alloo yeeru yiri warkadaa warkadaa miyaa taqaanaan ani <laughs> markii laysu yimid wax yar haddii la ordayba waa laga dhaqaaqay ninkii iska istaagay soo noqday waaa wareedha maxaa ninka la oratay mooydi armi nin la xabanayaan la orakalaan la ekayn karaa wuxuu yidhi ninkan ishala laxw xanuun baa caydhinaya nooceeda ma la xabanayaan la oratebi karaa wuyi marka qayba aan dadka oratebi karin way jiraan wa fii haadihi sanati isla sanadkaasay zalzalat almadiinatu taa hore aan ku noqdee fardaha marka la oratansiinayo waxbaa lagu kala qaadan karaa waxaa laalay wixii dagaalka wax ka taraya ama toogiya shiisha ama qaab dagaala taangiye gawaadhi ha noqdaan diyaarada ha noqdaan dooma dheereey iyo maraakiib ha noqdaan fardiya wixii lamida ah ha noqdan wax la tooganaya oo fallaadh la ganaya iyo madfac la tuuraya iyo rasaas la ganaya iyo wax la xidhaya oo la qarxinaya wixii dagaal wax ka taraya inta lagu tartamo xoola waa lagu kala qaadan karaa waxaan waxba ka taraynin kala tartankiisa bu kala qaadashihiisa lama ogola waxaa ka mid ah bahalkan fariinka la yidhahda saa la yidhahda la tuuro dee dagaal wax kama taro ishana dadka wuu ka ridaa ilagana waa laakiin wax ma taro dagaal wax lala aada maaha okay kaana lama ogola su-aal weydiiyo marka idinka haragga neefaysanee la tuuro ma taqaanaan haragga la neefeeye ma taqaanaan maxaa baronig soo maaha saa loogu baabaayay waa un harag iyo laastig hawe laga buuxiyey wayagow halkaas ayaynu maanta ku daynaynaayo waxaanuma adaankii salaada